بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك الفقه في الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وحول مؤلفك رحمه الله تعالى فصل فصل كان مؤلف وحكاها الله فدية الصوم الواجب soonkii waajibka ahaa fidyadii ama furashadii laga bixinayo mualifku wuxuu ku tilmaami doonaa fasalkan afar arrimood arrin koobaad qofkii shay ka mida ah ramadaankii uu ka tagaa dabeetana dhintaa intuusan soo qallaynin sidee looga qallaynayaa soonkaa qofkaa dhintay lagu lahaa arrinta labaad wuxuu ka hadli doonaa qofkii cudurdaar ku afura isla markaana fidyadu ay ku laazimayso dadka ay fidyada ku laazimayso ayuu ku sheegi doonaa sida qofkii waayeelka ahaa iyo gabadhii uurka lahayd iyo gabadhii ilmaha naaska jaqsiinaysay arrinka saddexaad qofkii soonka ramadaan dib u dhiga qallihiisa yacnii ramadaan baa lahaa dabeetana qallihiisii dib u dhigay ilaa ramadaan kale uu soo galo ama wuu dhintayba qofkii maslada afraadna wuxuu kaga hadli doonaa mualifka halkan masrif eh, alfidya fidyada aan soo tilmaannay halka lagu bixinayo iyo nooceeda wuxuu idhi man faatahu qofkii uu ka tago shay shay oo min ramadaana ramadaan ka mid ah famaata dabeetana dhintaa qabla imkaani اlqadaa'i qallihii intuuna suuro gelin ka hor falaa tadaaruka haleeshi lahu faa'idkaa shaygaa ka tegey oo ma walaa ima wax dembiga qofkaa fuulayana ma jiro wuxuu qof haddii uu ka tago shay ka ah ramadaan dabeetana wuxuu dhintay asagoo aynu u suroobin inuu soo qalleeyo isagoon qallihii u suroobin ayay eh, geeridii ku timi wax haleeshi ah oo shaygaa ka tegey ama ramadaankaa ah ka tegey laga rabo ma jiro dembina qofkaas ma fuulayo wax dembi oo ka soo raacaya ramadaankaa ka tegey ma jiro maxaa yeelay qofkan waajibka ramadaanka ee ka tegey macduur buu ku ahaa isla markaana muusan makansanin oo wakhti uu ku soo qalleeyo muusan helin ilaa geerida ku timaado waa maalan qof xanuunsanaa bishii ramadaan oo idil dabeetana ramadaankii markuu sa baxay dhinta ama ramadaan dhexdii dhinta marka qofkaasi waxa weeye wax haba yaraatee dembi oo fuulaya ma jiro wax qalla ahoo laga gudayana ma jiro waxba laga bixin mahayo lagana soomi mahayo raashinna laga bixin mahayo waxba laguma leh haddii qofkii cudurdaar uu kaga tegay weeye ramadaankii haddii laakiin cudurdaar uusan kaga tegin qof maalan bishii ramadaan waxa weeye iska afuray bilaa cudrin dabeetana markuu yidhi aad qallaysid ayuu xanuunsaday wuu dhintay isagoon makansanin qallihii ramadaanka qofkaasi wuu dambaabaya bilaa shak wuu dambaabaya isagoo fidyana waa laga bixinaya mualifku muusan sheegin kanuu hadda mualifku sheegay waa kii waxa weeye cudurdaarku kaga tegey lakiin kii cudurdaarku uusan kaga tegin ramadaanka ee iskii uga tegey bilaa cudur wuuna dambaabaya fidyana waa laga bixinaya wuxuu man faata qofkii ka tago shayan shay min ramadaan ramadaan ka mida ah famaata dhintaa qabla imkaani alqadaa'i qalli intuun u suuroobin ka hor falaa tadaaruka haleeshi lahu shaygaa ka tagay oo ma sugnan walaa ima wax dembigana kama soo raacayo wain maata haddii uu dhinto bacda tamakuni markuu makansada kadib ee qallihii uu u suuroobo laakiin uusan soo qalaynin lam yasum kama soomayo canhu xaggiisa weliyuhu qofkii xigtadiisa ahaa filjadiidi qowlkaa jadiidka haddaan qabanno bal hase yeeshee yukhriju wuu bixinayaa qofka xigtadiisa ah min tarikatihi tarikati اlmeyiti qofka meydka ee wixii uu ka tegey dhaxal ah ayuu ka bixinaya likulli yowmin maalin walba oo ka tagtay mudda acaamin mud acaam ama cunto ayuu ka bixinaya wakada waxaa la ah oo mudkaa acaamkaa laga bixinaya haddii uu yahay soonkii ka tegay annadru nadr hadduu yahay wاlkafaaratu kafaaro hadduu yahay soonkaa lagu lahaa qultu waxaan idhi alqadiimu qadiim ayaa halkan adharu xoog badan walweliyu weliguna kullu qariibin waa qof kasta oo qaraabo ah cala almukhtaari qolka mukhtarka haddaan ku soconno waaya masaladii horu mualifka inoo sheegay waa haddii qofkii waxaa weeye ramadaankii uu ka tegey ama qayb ka ay ka tagtay uusan makansanin inuu soo qallayo qabla imkaani alqada buu yani qofkan ramadaan baa ka tegey umana suuroobin inuu qalleeyo wuuna dhintay qofka waan soo hadalay haddii uu dhinto bacda tamaku markii uu makansaday kadib inuu soo qalleeyo laakiin muusan qallaynin taas xukunkeedu muxuu noqonaya laba qowl ku jira jadiid iyo qadiim qowlka jadiidka wuxuu leeyahay imaam shaafici uu ku tegey ee qowlkiisii dambe ah laga soomi maayo weligiisii ka soomi maayo waayah maxaa yeele soonku waa cibaado badani ah cibaadada badaniga ahna qofka markii uu nool yahay niyaabo ma gasho markii laga reeba xajka xajka unbaa qofka laga xajin karaa isagoo nool haddii uu awoodi kari waayo inuu xajiyo laakiin cibaadaadka kale sida soonka oo kale iyo salaadoo kale waxa weeye qofkii lagama samayn karo isagoo nool markuu dhintana waa la mid marka wuxuu soonku niyaabo ma galo saa darteed laga sooyi mahayuu leeyahy gebi ahaanba maxaa haddaba la samayn wuxuu leeyahay maalin kasta oo ka tagtay waxaa laga bixinayaa mudda acaam mud cunto ayaa laga bixinaya mudkan hore unoo soo dhaafay mudkaasaa laga bixinayaa waayah xadii baa ku soo arooray buu leeyahay xadiikan wuxuu tilmaamaya man maata wacalayhi siyaamu shahrin falyucim canhu makaana kuli yowmin miskiina qofkii dhintaa asagoo soon bil lagu leeyahay maalin walba ha laga bixiyo maxaan ku dhahay mud ama maalin kasta miskiina laga quudiyo xadika tirmidi waa wariyey laakiin waxaa saxiixa inuu xadiidkani mawquuf ku yahay ibnu cumar macnaha xadiid marfuuca nabi alayh slat slam loo rafciye ma aha waa xadiid ibnu cumar uu yidhi qowlkii ibnu cumar weyaan haddaba qowlkaasi waa jadiid icaam baa waajibayeeh soon ma bannaanuu leeyahay jadiid qadiim baa kuu yimi qadiim wuxuu ku leeyahay maya labada way bannaan yihin in laga soomo iyo in cuntadii laga bixiyo bal ee waa sunno in laga soomo waxaa fadli badan in laga soomo iطcaamkuna wuu bannaan yahay qadiimki saasuu leehay waa yahay qolkan qadiimka horta waa qadiimkii raajixa weyaan waa kaan horey usoo tilmaannay inay jirto aqwaal qadiim ah oo jadiidkii ka xoog badan ilaa sideed iyo toban masle aan soo tilmaannay sideed iyo tobankii masle kanaa ka mid ah masaladana ka mid ahoo qadiimkii baa ka xoog badan jadiidkii adiim huna ahar adiimka halkan ku xoog badan buui oo la ictimaadaya waa masaaisha adiimka la ictimaadaya la fatwoonaya adiimka maxaa yeelay adiimkii wuxuu leeyahay axaadii saxiixo ku soo aroortay waxaa ka mid a ah xadiidkii saxiixaan kuso aroray man maata wacalayhi siyaamu saama canhu waliyu qofkii dhinta asagoo soon lagu leeyahay qofkii qariibkiisa ah ee xigtadiisa aha ka soomuu nabigu yihi calayhi الsalaau wasalaam ama waxaa ka soomaya qofkii xigtadiisa ahaa ayaa ka soomaya waa xadiid muttafaqu calayh imaam nawwi wuxuu idhi jadiidku xadiid saxiix ah oo sunnada ku soo arooray ma xujaysan macnaha xujo sunno ah ma haysto habarka ku soo aroorayna aan hadda tilmaamaynayna waa khabar daciif xadiidka hadda aan tilmaamaynay waa xadiid daciif haddaba qadiimku labadaba wuu bannaynayaa in cuntana laga bixiyo wuu bannaynayaa in laga soomana wuu bannaynaya lakin wuxuu leeyahy soonkaa sunno ah in laga soomaa sunno ah haddaba adiimka xoog badan oo muctamad ah in lagana soomi karo raashin laga bixin karo can kuli yomin mud maalin kasta mud acaam ah ayaa laga bixinaya mudkana taqriban waa nuskiili iyo wayar waa nuskiili iyo waxyar nadarka iyo kafaaradana waa la mid haddii soon nadar lagu lahaa maalmo uu ku nadaray oo uu dhintay asagoon makansanin nadarkaas soonkiisa soon kafaara lagu laha maala qof buu dilay oo waxaa lagu lahaa laba bilood soonkood isagoon soomin labadii bilood buu dhintay waa tan bay la mid waxa weeye waa laga soomaya weligiisa ka soomaya hadduu doonana icaam buu ka bixin raashin buu ka bixinaya can kulli yowmin mut wuxuuna yidhi imaam nawowi walwaliyu kullu qariibin cala almukhtaar weligu qof kasta oo qaraaba ah, qof kasta oo qaraaba ah wuxuu idhi wain maata haddii uu dhinto qofkii soonka lagu lahaa bacda tamakuni markii uu makansaday kadib soonkii qallihiisa u makansaday laakiinse uusan soomin yani u gashay inuu soomo qallihii laakiin muusan soomin maalan qofkan bil ramadaan ayuu xanuunsanaa dabeetna ilaahay baa caafimaad siiye ramadaankii markuu dhammaaday bishii shawaal buu caafimaad helay muusan soomin bishii dilqacda ayuu dhintay waa mutabakin bishii shawaal waxaa la rabay inuu soonkii soo qalleeyo maadaama uu tamakunay marka u suurta gashay inuu qalleeyo laakiin uusan qallaynin haddaba wuxuu ihi qowlka jadiidka lam yasum canhu weliyuhu weligiisii ka soomi mahayo fi ljadiidi qowlka jadiidka haddaan qabano bal yukhriju wuu ka bixinayaa min tarikatihi wixii uu ka tegey likulli yowmin maalin walba mudda طacaamin mud cunto ah ayuu ka bixinaya wakada waxaa la mid ah nadru nadarkii walkafaaratu iyo kafaaradii qultu waxaa leh alqadiimu qadiimkuuna halkan ayaa adharu xoog badan walweliyu weligii kullu qariibin waa qof kasta oo qariib ah macnaha qaraabo ah cala almukhtaari haddaan qabano qowl kala doortay ee mukhtaarka walow saama haddii soomo ajnabiyun qof shisheeye ah uu ka soomo qofkii dhintay biidni lweliyi qofkii qaraabadiisa ah idankiisana uu kaga soomo saxa wuu asaxayaa soonka asaga ah laa mustaqilan madax bannaan maya hadduu ka soomo ma asaxayso wuxuu ku yidhi weligu waa qofka qaraabada ah yacni maalan aabbihii oo kale inankiisii walaalkii in adeerkii waa dadka qaraabada ah ama qof dhaxlay ha ahaaba yuusan ahaanin qof kastaoo qaraaba ayaan soo gelaya weligii waaya haddaba qofka ka soomaya waa qofka weligiisa ah qof ajnebi ah ka war hashisheeye ah oo waxba aysan isku ahayn meydkii haddii soonkii lagu lahaa uu ka soo matalan saaxiibbay ahaayeen laakiin qaraabo ma ma ka soomi karaa wuu ka soomi karaa laakiin biidni اlweliy weligii haddii uu idmo u fasaxo waxa weye wuu ka soomi karaa wuuna asaxaya soonka laa mustaqilan laakiin asagoo madax bannaan bilaa idan hadduu ku soo ma asaxayo isagoo madax bannaan oon cidna idan weydiisanin hadduu ka soomo qofka ajnabiga ah. ma asaxayo oo soonkaasi kama gudayo maxaa yeele xadiidku wuxuu caddeeyey saama canhu waliyuhu nebig ala slam man maata calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu uu nebigu ala slam ka soomaya waayahay walow maata hadduu dhintay buui wacalayhi asagoo lagu leeyahay salaatu salaad ow ictikaafan ama ictikaaf lam yufcal canhu laga samayn mahayo waxaa la soo sheegay walaa fidyata wax fidye ahoo dushiisa ahna ma jirto ama laga samaynayo wa filictikaafi waxaa ku sugan qowlun qowl wallahu aclam wuxuu ku yidhi haddii qofkii uu dhinto asagoo salaad lagu leeyahay ama ictikaaf lagu leeyahay miyaa laga qalaynaya maya laga qalayn maayo soonkuu ka duwan yahay oo soonka nas baa ku soo arooray laakiin salaada iyo ictikaafka ictikaaf see lagu yeelanaya qofka salaada garanaya salaaddii faradka uu ka tegay ictikaafku waa ictikaaf uu ku nadray maalan ictikaaf uu ku nadray weeye ila ictikaafku waa sunno markaa laga samayn maayo maxaa yeele wax nas oo ku soo arooray ma jiro wax nas oo ku soo arooray in salaaddii lagu lahaa laga soo qalaynayo ama ictikaafkii lagu lahaa in laga soo qalaynayo wa fi lictikaafi qowlun buu leeyahay ictikaafka waxaa ku soo arooray wl macna qowl baa wuxuu leeyahay laga xoog badan yahay ictikaafka waa laga ictikaafaya wuxuu uga qiyaas qaatay qowlkan soonkii maxaa yeele wuxuu leey soonka iyo ictikaafka way shabahaanoo labadu waa kafun wa mancun yacni wax laga tegaya weeye soonkana qofku wuxuu ka tegayaa cuntadii iyo cabbitaankii ictikaafkana wuxuu ka tegayaa bixbixitaankii iyo meelihii inuu soo marmaro oo masaajidku naftiisu ku xabaasaya marka labadoo kafun weyaan waa xabsu nafs naftii baa wax laga xabaasaya marka maadaama ishabaheen qowlkan wuxuu leeyahy waan iskaga qiyaas qaadanana laakiin qowlkan waa qowl laga xoog badan yahy wallahu aclam wuxuu uhi walow maata hadduu dhinto alayhi الsalaatu asagoo salaad lagu leeyahy ictikaaf ama ictikaaf lam yafcalu laga samayn maayo walaa fidyata wax fidyaha laga bixinayna ma jirto salaaddii fidya laga bixin maayo ictikaafkii fidya laga bixin maayo wa fi lictikaafi ictikaafkii qowlun qowl baa ku jira in laga ictikaafayo wallahu aclam wاladharu qowlka muctamadka waxaa weeye wujuubulmuddi mudkii inuu ku waajibaya calaa man aftara qofkii u afray lilkibari waayeelnimo awgeed wuxuu ku yidhi qowlka adharka xoogga badan waxaa weeye in mud laga bixinayo qallan aan lagu lahayn qofkii waayeel ah ee waayeelnimo awgeed u afura ilan qofka waayeelka ah en soonkii xamili karin waxaa u bannaan inuu afuro marka qofka waayeelka maalin walba uu afuro mud baa laga bixinaya alana laguma leh alana laguma leh mud acaama ah ayaa maalin walba laga bixinaya waxaana taa daliil ah qowlkii ilahay wuhi wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun طacaamu miskiin ibn cabaas radi allahu tacaala canhu iyo asxaab kale ayaa arinkaa xukuma ayadan usoo deliishadeen cala ladiina yuiiquunahu fidyatu acaamu miskiin waxay dhaheen yuiiquunahu ay yuawaquunahu bay ku fasireen dadka lagu kalifayo soonkii aan awoodi karin waxaa ku waajibaya fidyatun furasho inay bixiyaan acaamu miskiin miskiin quudintii ah wuxuu yidhi ibn cabaas ayadani mansuukh ma aha waxaa looga jeedaa qofka waayeelka ah rag ahaado ama dumar ha ahaado ee markaan awoodi karin inuu soomo falyucima makaana kuli yowmin miskiina buui maalin walba oy afureen bedelkeedii miskiin ha quudiyaan xadiidka bukhaari ayaa wariyey waaya waxaa la mid ah qofkii waayeelka ahaa qofka xanuunsan xanuun uusan sugaynin inuu ka caafimaado ama aan rajo laga qabin inuu ka bogsado xanuunnada lala noolaanaya isla markaana xanuunkaasi u diiday inuu soomo qofkaasi hadduu qaba xanuun joogto ah soonkiina u diidaya rajadaan laga qabin inuu ka bogsanayo markaa wuxuu la mid yahay qofkan waayeelka ahoo asna wuu iska afurayaa maalin walbana wuxuu bixinayaa mud cunto ah ayaa laga bixinayaa oo ama uu iska bixinaya isagu maalin walba oo bisha rabadaan ka mid ah wuxuu idhi ama alxaamilu haweeneyda uur kale walmurdiciyo tii naaska jaqsiinaysay fain aftarataa haddii ay u afuraan khawfan ayagoo u baqaya calaa nafsihimaa naftooda wajaba waxaa waajiba ah. alqadaa'u qalle ayaa ku waajibaya bilaa fidyatin furasho la'aanteed wax fidye ah ayagoon bixinayn ow amase cala alwaladi waladkii bay u cabsadeen lazimathuma alfidyatu fidye ayaa ku laasimaysa fi ladhari muctamad haddaan qaban gabadhii uurka lahayd iyo tii naaska jaqsiinaysay labadaa tafsiil baa ku jira afurkooda haddii ay u afuraan khawfan calaa nafsihimaa waa suuro inay naftooda u cabaqayaan macnaha naftooda ayuu cabsadeenoo gabadhii urka lahayd soonkii nafteeda uga cabsatay ama tiinaaska jaqsinaysa nafteeda u cabsatay taasi waa suuro suurada labaadna waxaa weeye khawfan calaa waladiha gabadhii xaamiladaheed wuxu cabsanaysa ilmihii uurka ku siday tii naaska jaqsiinaysana waxay u baqday ilmaha ay naaska jaqsiinaysa in caanihii ay ka yaraadaan taana waa suuro suurada saddexaadna waxa wey labadaba nafteeda inu cabsato waladkiina ay u cabsato saddexdaa suuraha masalada ku jirta haddaba haddii ay nafteeda u cabsato ama nafteeda iyo waladka labadaba u cabsato waxaa markaa labadaa suuraba waxaa ku waajibaya qalla keliah qalla keli ayay ku waajibaya wax fidye ahana ma leh wax fidya laguma leh waayahay haddii haddaba naftooda ay u baaan hadday naftooda u baaan daliilkeeda waxaa weeye waxay shabbaheen qiyaasan cala almariid mariidkii bay shabbaheen qofkii xanuunsanaa qofka xanunsan ilahi muxuu waman kaana mariidan aw calaa safar fi ciddati min ayamin ukhra mariidkii bay la mid yihiin marka qofkii xanuunsanaa maadaama naftooday u baqeen haddii ay naftoodii weladka u baqeenna waa la mid haddii weladkii ay u baqeenna waxa wey fidya markaa ay bixinayaan fidyo maca alqada lazimathum alfidyaةu fi اladhar ay maca alqada qadalna waa lagu leehay maalintaana way soo qalaynayaan fidyana way bixinayaan labadaas isku darayaan marka waayahay amaa qalaha dee qallihii horaan soo tilmaanay oo soon lagu lahaa weeye amaa fidyada fidyada waxaa daliil u ah xadiidkii ibn cabaas fii qowlihi tacala u ku yihi wcala ladina yuطiquuna fidyat طacami miskiin fii riwaayati abi daawuud waxaa ku sugan wuxuu uhi walxubla walmurdic idaa khaafataa gabadhii uurka lahaydii tii naaska jaqsinaysa haday labadoo cabsadaan waxa weeye icaamkaas ayay bixinayaan raashin bay bixinayaan abu daawud wuxuu hi yacni calaa awlaadihima haddii labadooda awlaaddood hadday u baqaan afdarataa waa iska afuraya waa acamataa raashinna way bixinayaan buuri xadiidka abu daawuud baa wariyey waa sanadkiisuna waa saxiix marka masaladan waa sidaas waxaana qaba shaaficiyada iyo xanaabilada شhaaficiyada iyo xanaabilada qaba xanafiyada iyo maalikiyaduna waxay qabaan in gabadhaas lagu leeyahay uun qale laakiin suuradan dambe laakiin aan lagu lahayn fidyo laakiin afarta ayma isku waafaqsaynin gabadhaas qale lagu leeyahay afarta ayma isku waafaqsaynin qale lagu leeyahay lakin waxay isku khilaafeen uun fidyadii haddaba waxaa jira dad fatwoonaya qowl dhahaya in lagu leeyahay keliya ah ee wax qallaan lagu lahayn oo soo deliisanaya laba aar oo ka soo arooray ibnu cabbaas iyo ibnu cumar labadaa aar aaaar kaleoo khilaafsan baa jirta adilo kaleoo khilaafsan baa jirta marka ma aha in laba aharu lagu dhego oo laga tago adiladii kale iyo qawaaciddii kale maslada ku soo iyo nusuustii qur-aanka cumuumaadkii iyo sunnada isla markaana labada aarun la qabsado waa waa istidlaal khaaطi'a weyaan istidlaal khaaطi'a weyaan kulley masalada waxay u bahanta tafsiil iyo eh, faahfaahin intan ka dheer majliskana hadda inoo saamix mahayn insha allahu tacala waxaan rajaynaya in majlis eh, intan ka faahfaahsanaan kaga hadalno wuxuu ihi waama alxaamilu gabadhii uurka lahayd miya walmurdicu iyo tii naaska jaqsinaysa fain aftarata hadday u afuran khawfan calaa nafsihimaa naftooda ayagoo baqaya wajaba alqada qada ayaa waajibaya bilaa fidyatin fidya la'aan aw amase cala alwaladi waladka hadday u cabsadaan lazimathm alfidya fidya markaa ku waajibaysa i adhar walaصaxu waxa weeye annahu yulaqu in la haleeshiinayo annahu shaniya yulxaqu in la haleeshiinayo bilmurdici gabadhii naaska jaqsiinaysay man aftara kii u afuray liinqaadi mushrifin calaa halaakin halaag qof u dhow badbaadintii liinqaadi mushrifin mid u dhow badbaadintii calaa halaakin halaag qof qarka u saara inuu halaagsamo qof badbaadinaya ayaa la haleeshiinaya gabadhii murdicada ahayd ee naaska jaqsiinaysay oo markaa waxaa lagu yeelanaya fidyo iyo qalle ayaa lagu yeelanayaa lalmutacadii kii ku xadgudbay lama haleeshiinayo bifidri ramadaana ramadaan afurkii bihayri jimaacin jimaac waxaan ahayn ku jabiyey wuxuu ku yidhi gabadhii murdacada ahayd waxaa la haleeshiinayaa oo la xugum noqonaya qof u afuray inuu qof badbaadiyo maalan qof u dhowaaday inuu halaagsamo maala qof biyo ku dhacay eh, ama ceelba ku dhacay ama webibu ku dhacay ama badbu ku dhacay qofkaasi si ka loo badbaadin kara ma jiro ilaa qofkan soomani inuu soonkiisii jebiye mooyaane marka ayada ah soonkiisii wuu jebinaya wujuuban waa waajib inuu soonkiisii jebiyo maxaa naf macsuuma ah. ayaa la badbaadinaya ama xayawaan muxtarama ah, xataa hadduu xayawaan ku dhaco nafley oo la badbaadinayo ayadna soonkiisii wuu jebinayaa isla markaana uu soo qallaynaya soonkaas fidyana wuu bixinayaa muxuu fidye u bixinayaa qiyaasan cala almurdic gabadhii murdacayaheed baa looga qiyaas qaadanaya maxaa yeelay mid kasta wuxuu u afuray sabab qof kale sababtii u afuray gabadha murdacada aha waladkeeda ayay u afurtay sababtiisa kanna wuxuu afuray qofkaa badbaadintiisa marka waa afur laba qof ay ka faa'iidaysteen taasina waxay waajibinaysaa fidyo iyo qallo laakiin lalmutacadi bifidl ramadaana bihayri jimac qof haddii uu ku afuro ramadaan bilaa cudur laakiin jimaac kuma afurin wuxuu ku afuray maalan cunto ama cabitaan bihayri cudur wax sabab ahoo uu ku afurayana ma jirto qofka asaga ah qalla umaa laga rabaa ee fidye lagama rabo qofka asaga ah qalla umaa laga rabaa ee wax fidye oo lagu leeyahay ma jirto sidaa darteed lama haleeshinay gabadhii xaamilada gabadhii murdacada ahayd isaga alama laga raba maaa wax nas oo ku soo arooray ma jiro in qofkaan lagu leeyahay waxaan qalla ahayn walaصax wuxuu yidhi annahu yulxaqu in la haleeshiinayo bilmurdici gabadhii naaska jaqsinaysay man aftara qofkii u afuray liinqaadi mushrifin qof u dhowaaday badbaadintii calaa halaakin halaag lalmutacadii kii ku xadgudbaysee lama haleeshiinayo gabadhii murdicada ahayd bifidri ramadaan ramadaan afurkiisa bikayri jimaacin jimaac heyrkiina ku afuray ama hadduu jimaac ku afuro waynoo imaan doontaa in lagu yeelan doono kafaara alcudma waman ahara qofkii dib dhiga qada'a ramadaan ramadaan qallihiisa maca imkaanihi isagoo suurtagal u tahay u suuroobay inuu soo qalleeyo xataa dakhala ramadaanu aakhara ramadaanu aakharu ramadaan kale ilaa uu ka soo galo lazimahu waxaa ku waajibaya maca alqadaa'i qalla maciisa isagoo soo qalayna likulli yoomin maalin walba inuu bixiyo muddun mudd waaya walaصaxu asax waxaa weeye takaruruhu takarur lmuddi mudki inuu soo noqnoqonayo bitakaruri siniin sanawaadkii noqnoqoshadooda inuu la soo noqnoqonayo wuxuu idhi qof haddii lagu yeesho ramadaan qallihiisa oo u suurtowday inuu qaleeyo ramadaankaas laakiin uuna qallaynin ilaa ramadaankii kale uu ku soo galo tuu dembaabaya qofkaas marka labaad waxaa lagu leeyahay ramadaanka inuu soo qalleeyo maalmihii ka tegey isla markaa maalin walbana mud uu bixiyo mudka uu bixinaya waa maxay waa muddu takhiir dibdhigii uu dib dhigay qallihii ilaa ramadaan ku soo galo ma bannaanayn inuu dib u dhigo ilaa ramadaan kale ku soo galo haddii mar ramadaan kale ku soo galo asagoo weli qallayn waxaa laga rabaa inuu soona qalleeyo maalin walbana uu mud ka bixiyo cunto ah taasna waxaa fatwooday asxaab kala duwan waxaa ka ah asxaabta abu hurayra radi allahu tacaala canhu haddaba waa sidaas wuxuu yidhi alasaxu takaruruhu bitakaruri الsiniin yacni mudkii wuu soo noqnoqonaya haddii sanawaadki ay soo noqnoqdaan maala qofkan ramadaan ayaa qale laga yeeshay muuna qalayn ramadaan kale isagoo suuroodi ramadan kalea kusoo galay ku labaad baa kusoo galay ku saddexaad baa kusoo galay saddex ramadaan baa kusoo galay maala waxaa laga rabaa inuu soonkii maalmihii soo qaleeyo islamarkaa sanad walba wuu soo noqnoqonaya mudki sanadkii labaad hadduu kusoo galo laba mud baa laga raba malin walba inu ka bixiyo sanad saddexaad maalin walba inuu saddex mud ka bixiyo ayaa laga rabaa maxaa yeel waa xuquuq maali aho isma gelayso waayahay laakiin masalada khilaaf baa ku jira qowl asax ka soo horjeeda wuxuu leeyahay ma soo noqnoqonayo ma soo noqnoqonayo ayuu leeyahay oo mudkii waa uun kii hore halkii muday hore umuu bixinaya wuxuu hi anahu walasaxu asax waa wey annahu shaaniya low akhara haddii uu dib u dhigo alqadaa qallihii maca imkaanihi isagoo qallihii uu suuroobaya famaata dabeetana uu dhinto ukhrija waa laga bixinaya min tarikati wixii uu ka tegay likulli yoomin maalin walba muddaani laba mud baa laga bixinaya muddun mud waxaa weeye lilfawaati tegitaankii ramadaankii ka tegey weeye wa muddun mudna waxaa weye liltaakhiiri dibdhigi wuxuu idhi qof haddii uu qallihii dib u dhigo isagoo oo makansanaya oo u suroobaysa inuu qalleeyo ilaa geeridii ay ku timaado waxaa weeye maalin walba ee oo ka tegey waxaa laga bixinayaa laba mud mud waa kii icaamkiian hore usoo sheegnay ee qowlkii jadiidka uu qabay ee maalintii lagu lahaa mudkii laga bixinaya wey ee qowlkii jadiidka uu ku tegey in icaam laga bixinayo mudi waa kaas midka kalena waa maxay wlitaakhiir dibdhigii uu dibdhigay qalihii ilaa geeriday ku timaaday wey marka labadaa mud ayaa markaa laga bixinayaa waayahay wuxuu idhi waman ahara qofkii dibdhiga qadaa ramadaan ramadaan qalihiisa maca imkaanihi asagoo u suurtooday xataa dakhala ilaa uu ka soo galo ramadaanu aakharu ramadaan kale lazimahu waxaa ku laazimay maca alqadaai asagoo soo qalaynaya ramadaanka likulli yoomin maalin walba oo ka tagtay muddun mud inuu ka bixiyo walasaxu waxaa weeye takaruruhu inuu soo lalaabanayo mudkii bitakaruri siniin sanawaadkii soo noqnoqoshadooda inuu la soo noqnoqonayo waannahu shaniya low akhara alqada qalihii hadduu dib u dhigo maca imkaanihi asagoo ay u suuroobayso famaata uu dhinto ukhrija waa laga bixinaya min tarikatihi wixii uu ka tegey likulli yowmin maalin walba muddaani laba mud muddun mud lilfawaati ka tegitaankii uu ka tegey ramadaanka maalintii uu ka tegey wamudun mudna liltaakhiiri dibdhigii haddaba haddii qowlkii qadiimkaa ku soconno oo ka sooma ka war qofkii maalan wuxuu dhintay asagoo lagu leeyahay toban cisho qowlka jadiidka haddaan ku dabaqno waxaa weeye waxaa laga bixinayaa imise mud toban mud oo tobankaa maalmood soonkoodii lagaga qallaynayo iyo toban mud oo ah taakhiirkii haddii qofkani u surooday inuu qalayn laakiin uusan qalayn waaya ilaa uu ka dhinto qowlka qadiimka haddaan ku dabaqna ka war oo qofkii laga soomo oo weligiis uu ka soomo tobankii cisho wax dacaamaa lagu yeelanayaa haddii tobankii cisho laga soomo waxaa kuu laaban weli mudkii taakhiirka waad fahamta soo maaha toban cishona waa laga soomayaa toban mud oo taakhiirahana waa laga bixinaya masalada ma fahmi mise mayna fahmi haddaba jadiidku wuxuu leeyahay yani maalin walba waxa laga baxya laba mud mud fawaad ah oo dib u dhigay ilaa u ka dhintay iyo mud taakhiir oo dib u dhigay haddii aan qowlka qadiim ku soconana waxa weeyaan waa laga soomaya maalin walba mud taakhiir ahna waa laga bixinaya waa fahna soo ma ومصرف الفidية فidyada meeشha lagu bixinaya waxaa weeye الفuقaراaء فuqaradii والmasaakiini masaakiintii walahu qofkii waxaa u bannaan sarفa أمdaadin mudad inuu siiyo ilaa shaksin waaxidin hal qof wa jinsuhaa nooceeduna waxa wey jinsu lfitrati fidrada nooceedii weeye halkan wuxuu ku tilmaamayaa fidyada fidyadii haddaan soo tilmaanayn tilmaamayna cidda la siinayo wuxuu yidhi waxaa la siinayaa fuqarada iyo masaakiinta keliya la siinaya asnaaftii sideedda ahaa ee zakada mutaysanaya ee lagu sheegay qowlka ilahi inama sadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin walcaamil calayha kuwa lama siinaye waxaa la siinayaa uun laba sinfi oo ah fuqaradii iyo masaakiintii taana waxaa daliila qowlka ilahi ala ladiina yutiiquuna fidyatun acaamu miskiin ilahay baa yidhi miskiinkii baa la qudinaya ilah yidhi miskiin baa aayadda lagu sheegay faqiirkana waa uu ka sii awlaysan yahay maxaa yaele faqiirka ka liita miskiinka labadooda dhaama marka haddii mar miskiinkii yidhi waa la siinaya faqiirkiina wuu soo gelaya qofkii mudad ma siin karaa hal miskiin meeshuu masaakiin kala duwan siin lahaa toban mud maalan oo toban maalmood oo ka bixinayo hal miskiin masuu geen karaa mudadkiisoo dhan masuu geen karaa dhan mudadkeeda hal miskiin ma siin karaa wuu siin karaa wax dhiba male nooca raashinka laga bixinayo fidyada waa maxay waa zakaatulfidriga kii lagu bixinayay waa quudkii raashinkii haalibu quuti ilbeled aan soo tilmaannay ee waxaa wey zakaatulfidriga laga bixinayo weeye faslun fasalkan mualif wuxuu ka hadli doonaa fii muujibi kafaarati الsawm kafaaradii soonka waxa waajibinaya kafaaradii soonka ee weynayd waxa waajibinaya haddaba wuxuu ku tilmaami doonaa saddex arrimood arrinka koobaad maa yuujibu kafaarata soom waxa waajibinaya kafaaradii soonka maxaa waajibiya waa arrinka koobaad arrinka labaad man talzamahu kafaaratu soom kafaaradii soomka cidda lagu leeyahay arrinka saddexaad bayaanu kafaarati soom kafaaradii soomka maxay tahay caddaynteedii ayuu ku tilmaami doonaa wuxuu idhi tajib اlkafaaraةu kafaaro ayaa waajibaysa biifsaadi sawmi yowmin maalin soonkeeda jabintiisa ayay ku waajibaysaa maalintaasoo min ramadaana ramadaan ka mid ah bijimaacin jimaacna lagu jabiyey ama lagu buriyey jimaacaasoo ahima uu ku dembaabay bihi jimaaca bisababi sowm soon sababtiina ugu dembaabay xaggii soonka uu kaga dembaabay waa muujibu kafaarati soom kafaarada soomka wixii waajibanay ba halkan ku tilmaamaya wuxuu noo sheegay haddaba toddoba daabit toddoba qayd buu halkan ku sheegay toddobadaa qayd ixtiraasoodkoodana mualifka dib buu ka sheegi doonaa qaydka koowaad wuxuu ku yidhi horta tajib alkafaaratu kafaarada waajibaysaa qayd koowaad waxa waya biifsaadi soom in la fasahaadiyo oo soon la jabiyo oo maxaa kaa baxay haddaan soonkii uuna jabinba oo qofkan asagoo ishilmaansan ayuu maalan gabadhiisii jimaacay waaya de soon kama jabayo marka wax kafaara lagu yeelanaya ma jirto qaydka labaad waxa waya soom qaydka saddexaad waa yowm qaydka afaraad min ramadaan wey qaydka shanaad bijimaacin wey qaydka lixaad aima bihi wey qaydka toddobaadna bisababi soom wey toddobada qayda meesha noo yaala biifsaad markii la yidhi waxa kaa baxa aduun soonkii uusan jabin markaa kafaaro meesha ma imaanayso qofkii wuu ishilmaamay markuu jimaaca samaynaya soon baa lagu yidhi haddii waxa uu jabiya uusan soon ahayn oo salaad u yahay maala ama ictikaaf u yahay waxaa weeye kafaaradani meesha ma imaanayso yowmin min ramadaan baa lagu yidhi yowmin maalin maalin dhammaystiran waa inuu markaa soonkeeda uu jabiyo haddii maalintii markii uu jamaacu sameeye maalan uu waasho qofkii waxaa caddaatay in maalintii gelinka horeun soonkeedii fasaadi lakin gelinka dambe uu waalan lahaa soo ma hadduu waashtana waxba laguma yeesheen oo soonku de wuu jabi lahaa marka qofkaasi kafaar lagu yeelan maayo maadaama maalin uusan soonkeeda u fasahaadin min ramadaana marka lagu yidhi waxaa kaa baxay haddii soonkaa la fasahaadiyey uusan ramadaan ahayn uu yahay soon nadar ah ama soon qallo ah ramadaan buu qalaynaya maalan laakiin waxa weye dee bil ramadaan ma ah bishan uu qalayni dabcan markaa lagu yeelan maayo hadduu jimaacu sameeyo qaydka lixaad wuxuu idhi bijimaacin jimaac buu ku buriyey maxaa kaa baxay haddii uusan jimaac soonkii ku jabinin oo maalan cunto ama cabitaan uu ku jabiyo taas way noo imaan doontaa soonkii maa ka jabaya maalinta unbuu soo qalinaya wax kafaara lagu malay haddana wuxuu ku yidhi qaydka lixaad aima bihi uu ku dembaabay inuu ku dembaabo ayadna waa shardi haddii uusan ku dembaabin waxa weeye soonkii waxa weye kafaaro lagu yeelan maayo oo maxaa kaa baxay maalan waxaa kaa baxay haddii qofkani uu musaafir ahaa ama qof xanuunsan buu ahaa oo sooman qofka musaafirka waxaa u bannaan inuu afuro qofka xanuunsan waxaa u bannaan inuu iska afuro haddii uu jimaac ku afuro ka war biniyati tarahus gabadhiisii buu jimaacay asagoo musaafir ah oo sooman ama asagoo xanuunsan buu gabadhiisi jimaacay markaa waxaa weeye soonkiisa hadduu sidaa ku jabay laguma le kafaaro maxaa yeele muusan ku dambaamin maxaa yeele qofka waxa u bannaan soonka inuu jabiyo bisababi soon marka lagu yidhina waxaa kaa baxay haddii uu jimaaci ku dambaabay laakiin xagga soonka uusan kaga dambaabine dhinac kale uu kaga dambaabay maalan qofkani waa qof musaafir ah wuu soomanaa zinu ku dhacay walciyaadu biاllaah soonkii saasu ku jabay wuu ku dembaabay soomaha jimaacaas laakiin laa bisababi soom xagga soonka muuna kaga dembaabin wuxuu kaga dembaabay maxay likownihii waqaca fi zina zinaduu sameeyey ayuu ku dembaabay saa darteed kaana kafaara lagu yeelan maayo toddobadaa qaydba haddaba inuu yaalo wuxuu ihi tajib alkafaaratu kafaaradii way ku waajibaysaa biifsaadi sowmi yowmin maalin soonkeeda fasaadintiisa min ramadaan ramadaan ka mid ah bijimaaci jimaac uu ku fasahaday jimaacaas oo aima bihi uu ku dambaabay jimaacaas bisababi soom soonka sababtiisana ugu dambaabay haddaba muxtarazaadkiibu kuu sheegayaa falaa kafaarata kafaara ku waajibi maysa haddaba calaa naasin kii hilmaamay walaa mufsidin iyo mid fasahaadiyey hayr ramadaana ramadaan waxaan ahayn mid fasahaadiyey aw mase bihayriljimaaci jimaac waxaan ahayn ku fasahaadiyey waayahay wuxuu yidhi qofkii naasiga ahaa kafaaro laguma leh qofkan wuu isilmaamay markuu jimaaca samaynayey kafaaro laguma leh ama waa lagu qasbay ama jaahil buu ahaa intaaba waxay ku baxeen biifsaad ilaan soon kama jabin intan midna qofkii isilmaamay soon kama jabin kii jaahilka ahaa inuu jimaacu xaaraan yahay jaahilka ahaana soon kama jabin walaa mufsidin hayr ramadaanna waaa wuxuu kaga ixtiraazay markii uu yidhi biifsaadi yowmin min ramadaan qofka haddii uusan maalin ramadaan ka ah uusan fasahaadininba oo uu ahaa wuxuu fasahaadiyey nadar soon nadar ah, ama soon sunnaah ama soon qalaa ah, ama soon kafaara ah, ayuu ahaa kafaaro ku waajibimaysa oo bikayr iljimaac ama waxaan ahayn ayuu soonkii ku jabiyey sida cuntadii oo kale cabitaankii oo kale mubaasharadii oo kale gabadhii uu baashiray ama uu taataabtay laakiin wax jimaaca ma samayn waxa weeye kafaaro laguma leh waayahay wuxuu idhi walaa musaafirin iyo qof musaafira musaairkaasoo jaamaca jimaac sameeyey biniyati tarahusi niyadii ruksada ku sameeyey wakada waxaa la mida biayrihaa niyadii ruksada waxaan ahayn hadduu ku sameeyey il ax qofkii musaafirka ahaa ee gabadhiisa jimaacay biniyati tarakhusna ku jimaacay isagoo sooman niyadii ruksada in uu qaato ruksada ilaahay uu siiyey inuu iska afuro kaasna waxa wey kafaaro ku waajibi mayso maadaama uusan ku dembaabin kan wuxuu ku baxaya qowlku uu yidhi bihi qaydkaas ku baxaya maadaama uusan ku dembaabin maxaa yeel qofkani kuma dembaabinba musaafirkan gabadhiisa jimaaca isagoo sooman ma dembaabin marka kafaaro lagu yeelan mahayo wakada bikayriha niyati tarakhus hadduu saxta la imaanin isagoo niyatu tarakhus aan niyeysanin buu asna laguma leh waxa weeye kafaaro maxaa yeelay iftaarku u bannaan qofkii musaafirka aha taasaa shubha u noqonaysa marka ka difaacaysa kafaaradii walaa calaa man qofna laguma le kafaaradii danna maleeyey alleyla habeenkii ay baqaahu habeenkii inuu baaqi yahay u maleeyey fabaana waxaa soo caddaatay fabaana waxaa soo caddaatay nahaaran maalin inay tahay maalin baa soo caddaatay fabaana jimaacuhu jimaaciisu soo caddaaday nahaaran inuu maalin oo maalin u dhacay wuxuu qof baa habeenkii ayuu u maleeyey inuu baaqi yahay weli dabeetana gabadhiisii buu u tegey waxaa soo caddaatay in jimaacaasi uu dhacay nahaaran fajarkii markuu dilaacay kadib inuu jimaacani dhacay baa soo caddaatay qofkaana kafaaro laguma leh maxaa yeelay maadaama uu qofkani u haystay in weli aan la gaarin fajarkii kumaba dembaabinba wuu khaldamay rabbana laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'na saxiix soonkiisii uu buray laakiin ma dembaabin walidaalika kafaara lagu yeelan maayo kafaara lagu yeelan maayo maadaama uu haystay in xilligaa uu jimaaca samayn inuu yahay habeen ee fajarka weli aan la gaadhin laakiin soonkiisi wuu jabayaa maalintaana wuu soo qalinaya walaa man jaamaca qofkii jimaacayna laguma le kafaaro bacda alakli cuntada kadib jimaac sameeyey naasiyan asagoo ishilmaansan markuu cunto cunay kadib jimaac sameeyey wadanna markaana u maliya annahu aftar inuu ku afuray bihi cuntadaas wain kaana asaxu asaxba haba ahaado bulaana sawmihi soonkiisii inuu abayo wuxuu ku yidhi sidoo kale kafaaradii ku waajibi mayse jimaac sameeya bacda alakli naasiya ninkani waxa weeyaan cuntuu cunay isagoo sooman isagoo simaansan buu cunto cunay qofkani qof jaahil ahaa wuxuu u marba hadduu cunto cunay soonkii inuu ka abay hadda asagoo simaansan buu cuntada cunay laakiin jahligii dartii ayuu wuxuu u maleeyey soonki inuu saa kaga jabay dabeetana gabadhiisii buu jimaacay soonkiisi horta qofkaasi wuu jabay oo soonkiisi muxuu ka jabay cuntadii maya cuntadii dee isagoo ismaansan buu cunay laakiin jimaacan uu qasday ayuu soonkiisii ku jabay kafaaro ma lagu yeelanaya maya laguma yeelanayo maxaa yeelay qofkani ma dembaabin kana wuxuu ku baxayaa qaydkii aima bihi ma dembaabin saa darteed eh, waxaa lagu yeelanayaa inuu maalintaa un soo qalaya soonkiisiina wuu jabay walaa man zanaya qofkii zinaystay naasiyan asagoo isilmaansan eh, walaa musaafirin iyo musaafir aftara ku afuray bizina zinadii mutalakhisan asaga oo ruksadii musaafirka qaadanaya waa qof saa'im ah asagoo sooman ayuu isilmaanmay soonkiisii dabeetana xumaan zino ayuu ku dhacay faaxishadii walciyaadu billah laakiin wuxuu hilmaansanaa soonkiisii naasiya markuu leeyahay soonkiisii wuu hilmaansanaa soonkiisii ma ka jabay aan isweydiinna soonkiisi kama jabin dembi uu ku dhacay faaxisho ah laakiin maadaama soonkiisi u hilmaansanaa waxaa soonkiisi kama jabin kani wuxuu ku baxay qaydkii ahaa biifsaadi soom qaydkaas ku baxay kan inuu halku sheega ma ahaynba halkan uu ku leeyahy walaa aftara bizina mutarakhisan wuxuu ku baxay bisababi soom waa musaafir ah oo markaa ruksadii eh, musaafirka ayuu qaatayoo laakiin zinu ku dhacay walciyaadu billah qofkani wuu dambaabay musaafirka ah laakiin soonkiisi ma ka jabay soonkiisuu ka jabay kafaaro ma lagu leeyahay kafaaro laguma leh kafaaro laguma leh maadaama uu waxaa weeye u bannaanaa marka horeba inuu soonkiisii uu jabiyo waa u bannaanayd laakiin khaladku sameye waxa weeye zinu ku dhacay marka dembigani wuxuu ka soo raacay xagga zinada ee laa can jihati soom xagga soonka dembi kama soo raacay maadaama u bannaanayd ba inu iska afuro haddaba quyuudii intaasay ku egtahay aan mar carabka soo marin wuxuu laa kafaara kafaara laguma le calaa naasin qofkii ishilmaamay soonkiisii hilmaamay jamaaca saa ku sameeyey walaa mufsidin iyo qofkii jabiyey hayr ramadaan waxaan ramadaan ahayn soon aan ramadaan ahayn aw bihayr iljimaaci ama jimaac waxaan ahayn ku afuray sida cuntadii wixii la midka walaa musaafirin qofkii musaafirka ahaa jaamaca musaafirkaasoo jamaac sameeyey biniyati tarakhusi niyadii ruksaysiga ama ruksada eh, ku jimaacay xaaskiisii wakadaa waxaa la mida ah, bikhayriha niyadii ruksada waxaan ahayn haddii uu jimaac ku sameeyo fil asax walaa calaa man qofna laguma leh kafaaradii danna maleeye alleyla habeenkii inuu baaqi yahay oo fabaana ay soo caddaatay marka uu jimaac samaynay nahaara inay maalin ahayd walaa man qof jaamaca jimaac sameeyey bacda alakli cuntadii markuu cunay kadib naasiyan asagoo silmaansan cunto cunay wadanna u maleeyey annahu aftara bihi inuu ku afuray cuntada ayada ah wain kaana alasaxu asaxu haba ahaado bulaana sawmi soonkiisii inuu jabayo walaa man zana iyo qof zinaystan asagana isagoo istilmaansan walaa musaafirin iyo qof musaafira aftara oo ku afray bizina zinadii mutalakhisan asagoo ruqsadii musaafirka qaadanaya walkafaaratu kafaaradii cala zawji zawjkii ayay ku waajibaysaa canhu xaggiisana way ka waajibaysaa wa fii qowlin qowl ba wuxuu leeyahay canhu xaggiisa iyuu ka bixinaya kafaaradaas iyo wa canha xaggeeda gabadhii وفيi qwli qowlba wuu leeya alayha gabadhii waxaa lagu leeya yadna kafaaratan ukhraa kafaarad kale wuxuu ku yidhi kafaarada waxay ku waajibaysaa zawjki ninkiibay ku waajibaysaa ee gabadhii ku waajibi mayso kafaarada inay ku waajibayso naftiisa keliya anuuna ka bixinayo oo gabadhii waxba kafaaro laguma le iyada gabadhii wax kafaaro oo lagu leeyahay ma jirto waaya kafaarada waxaa daliil u ah xadiidkii abi hurayra radi allahu tacaala canhu uu wariyey fii saxiixayn ku suganaa jaءa rajulu ila nabiyi salى اllah alay waslam wuxuu yihi nin baa nebigu u yimid faqaal wuxuu hi halagtu waan halaagsamay nabig wuxu alah slam wama ahlakak maxaa ku halaagay buui qaala wuxuu hi waaqactu imra'atii fii ramadaan haweenaydaydii ayaan maalin ramadaan ku dhacay buu yidhi qaala wuxuu hi hal tajidu maa tactiqu bihi raqaba ma helaysaa waxaad qoor ku xorayso qaala wuxuu hi la maya qaala wuxuu yidhi fahal tastadiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayn ma awoodi kartaa inaad soonto laba bilood oo xidhiidh ah qaala la mayu hi qaala wuxuu hi fahal tajidu maa tucimu bihi maa tucimu sittiina miskiina lixdan miskiin waxaad ku quudisa ma helaysaa buui qaala wuxuu hi laa maya uma jalasa ninkii uu iska fadhiistay fautiya nabiyu sal la sl nabig waxa loo keenay bicaraqin dambiil fiihi tamrun ay timir ku jirto faqala wuxuu hi tasadaq bi hada kan sadaqaysto faqala wuxuu hi calaa afqara mina yaa rasuula allah ma waxaa jira qof naga faqiirsan ku sadaqaysta fa wallaahi baan ku dhaartay maa bayna laabatayha labadeeda buurood madiine ooma dhexeeyaan ahlu beytin qoys axwaju ilayhi mina timirtan ayada ah nooga baahi badan fadaxaka nebiyu sal lla sl nabigu wuu dhoola caddeeyey xataa badat anyaabuhu ilaa micyihiisu ay ka muuqdaan uma dabeetna qaal wuxuu hi idhab tagoo faacimhu ahlak ahalkaaga quudi buu hi marka xadiidkan saxiixayn ku sugan wuxuu inoo muujinayaa nabiga alayh sla slam inuu faray kafaaradii maxay zawjkii soo ma ee ma dhihin gabadhaaba aydna u sheegay in kafaare lagu leeyahay ama gabadhaaba kafaaro ka bixi muuse dhihin alayh sla ama kafaaradan baa labadiinaba idinka gudaysa muuse dhihin ee asagumuu la khidaabay asagumuu lahaa qoor waxaad ku xoraysa ma maya waa yahaye waxaa weeye e laba bilood oo xidhiidha ma soobi kartaa maya lixdan miskiin waxaad ku quudaysa ma haysaa maya asagumuu la khidaabay asaga unbuu kafaarada amrayay ee gabadhii lamama soo hadal qaadinba qaacido usuuliga waxay leedahay laa yajuusu ta'khiiru اlbayaani can waqti اlxaaja ma bannaano in cadaynta laga dibdhigo waktiga baahida loo qabo nabig ala slam haddii lagu leeyahay gabadha kafaaro halkan uu ku cadayn lahaa wuxuu dhihi laha gabadha eh, kafaaro ayaa lagu leeyahay maxaa yeelay xilligaana loo bahan yahy masalada marka muusan dib u dhigeen bayaanka ama caddayntaas laa yajuusu taakhiiru اlbayaani can wakti alxaaja haddaba qowlkaasaa muctamad ah in kafaaradii ninkii lagu leeyahay naftiisa ka bixinaya qowl kale wuxuu leeyahay canhu wa canha halkii hal kafaaru bixinaya lakiin naftiisa iyo nafteeda buu ka bixinaya gabadha wuu ka bixinaya qowl kale wuxuu leeyahay ayadaa maye kafaaro kalaaba lagu leeyahayba labadooda laba kafaara laga rabaa asna kafaaru iska bixinaya yadna kafaara iska bixinaysa qowl kalena saas ayuu leeyahay maadaama dembigii ay wadaageen sababkiina ay wadaageen wuxuu hi walkafaaratu kafaaradii calaa zawji zawjkii ayaa lagu leeyahay canhu xaggiisa ayuuna ka bixinayaa wafii qowlin qowlba wuxuu leeyahay canhu xaggiisa iyo wa canha gabadha xaggeedu ka bixinaya wafii qowlin qowl kale wuxuu leeyahay calayha gabadhi waa lgu leey kafaaratan ukhra kafaalo kale watlzamu kafaarada way ku waajibaysaa man infarada qofkii la keli noqday biru'yati hilaali bisha aragtideeda oo wajaamaca jimaac sameeyey fii yowmihi maalintiisii waman jaamaca qofkii jimaac sameeyey fii yowmayni laba maalmood lazimahu waxaa ku laazimaysa kafaarataani laba kafaaro ayaa ku waajibaysa wuxuu ku yidhi qofkii bisha aragtideeda la keli noqda oo keligii bisha arkaa laakiin qofkaa bishii laga qaadan waayo laga asmaci waayo qof markhaati galaba maaha waa qof faasiqa maalan qofka asaga ah waxaa waajib ku ah mar hadduu bishii arkay inuu soomo xataa dad kale haddaysan arag oo dadko dhan wax arkay ma jiro asaga maadaama indhihiisa ku arkay markaa inuu soomo ayaa waajib ku ah haddii marka maalintii uu soomanaa uu jimaac sameeyo keligii uu soomanaa hadduu jimaac sameeyo waxa wey kafaaradii way ku waajibaysaa sababto ah dee dawaabiddii aan soo sheegnay oo dhan baa laga hela asaga maalin ramadaan ah xurmadeedii buu jebiyey oo jimaacu ku jebiyey marka daabidkii la soo sheegay ayaa laga helay saa darteed kafaara lagu yeelanaya man qofkii jaamaca jimac sameeya fii yomayn laba maalmood lazimo kafaaratayn laba kafaara ayaa ku waajibaysa qofkii haddii soonkiisa uu jebiye laba maalmood oo jimaacu ku jebiyo maalin walba uu jimaac ku jebiye laba kafaara ku waajibaysa maalin walba waa cibaadada mustaqil oo madax bannaan saa darteed hal kafaara laba kafaara laga rabaa maalin walba kafaara lagu leehay isma soo dhexgelayaan kafaaraadkii wa xuduudu safari safarkii inuu soo dariyo ama uu dib ka yimaado bacda aljimaaci jimaaca kadib laa yusqidu lkafaarata kafaaradii ma ridayo wakadaa saasoo kale almaradu xanuunkiina waa u la mid cala almadhab haddaan qabanno qofkii ku jabiyey jimaac ee kafaarada lagu yeeshay ee shuruuddii iyo quyuuddii aan soo tilmaano dhan laga helay haddii uu kadib safar ka war isla maalintii markii uu maqlay in kafaaro lagu yeeshay ayaa wuxuu idhi qofka musaafirka soo ruqso ma lahayn haa dee waan safriga si kafaarada iga dhacdo adeer kafaarada kaa dhici mayse waxba ha safrin iska nagow waxba xiiladdaas ha isku dayin aan waxba kuu tarin marka waa lagu leeyahay kafaaradii safarka uu safray kafaaradii ka ridi mahayo maxaa yeelay waxaan ognahay safarka maalinta dhexdeeda la sameeyo soonkii inuusan qofkii u ruqsaynan inuu jebiyo sooma oo waxaa weye qofkii haddii isagoo sooman uu waabariisto maalin ramadaan kadibna uu safro ooma bannaano inuu markaa afuro tanna waa un la mid tanna waa un la mid marka waxba u faa'iideyn mahayo inuu kafaarada ka dhacdo xanuunkiina waa la mid qofkani maalin ramadaan ayuu wuxuu ku fasahaadiyey soonkeedii jimaac dabeetana uu xanuunsaday xanuun uu ruksaynaya inuu afuro xanuun daran buu xanuunsaday kafaaradii ka dhici mayso waa lagu yeeshay maxaa xanuunka iyo soonka isma diidayaan calaa kulli xaal maalin ramadaan asagoo caafimaad qaba uu jabiyey sooma ah xanuunkaa dib waxba saamayn kuma leh wuxuu ku yidhi xuduudu safari safarka soo darintiisa ama inuu ka yimaado dib bacda aljimaaca jimaaca kadib laa yasqudu ma riday alkafaarata kafaaradi waa kada saasu almaradu xanuunkina waa la mid hadduu dib ka yimaado cala almadhabi wayajib waxaa waajib ah macahaa kafaarada maceeda qadaa'u yowmi alifsaadi maalintii uu fasahaadiyey inuu qalleeyo cala saxiixi yacni maalintii uu fasahaadiyey uu jabiyey inuu soo qalleeyo ayaa looga baahan yahay keliya kuma anfacayso inuu hee in uu kafaarada keliya laga yimaado maalinta uu fasaahadiyana wuu la imaanaya wuu soo qalaynaya wahiya kafaaradii waxaa weeye cidqu raqabatin qoor xaraynteed muminatin oo muminad ah fain lam yajid haduusan helin qoor hadduusan helin fa siyaamu shahrayni laba bilood soonkooda ayaa ku waajibay mutataabicayn oo xidhiidh ah fain lam yasda hadduusan awoodin faitcaamu sitiina miskiinan lixdan miskiin quudintooda ayaa ku waajibaysa falow cajaza haddii uu awoodi kari waayo can iljamiici dhammaan haddii uu awoodi kari waayo istaqarat way ku sugnaanaysaa kafaaradii fii dimmatihi qoortiisa fi اadhari muctamad haddaan qabano faidaa qadara hadduu awoodo calaa khaslatin arin ka mid ah arrimahaas kafaarada facalaha wuu samaynaya mid ka mid ah arrimaha hadduu awoodo wuu samaynaya walasaxu kafaaradii ba halkan ku tilmaamaya kafaaradii wuxuu idhi aan soo tilmaamayna ijmaaca fii nahaari ramadaan waa saddexda arrimood waa kafaaro muratab ah waa qoor inuu xoreeyo mu'minad ah hadduu awoodi waayo laba bilood ama yani usan helin qor u xoreey sida zamankeena hadda aan joogno oo kale markaa laba bilood oo xidhiid ah ayuu soomayaa hadduu awoodi karo wayaan hadduuna awoodi karin laba bilood oo xidhiidha ah inuu soomo lixdan miskiin ayuu quudinaya lixdan miskiin ayuu quudinaya mid kasta uu mud uu siinaya intaaba waxuu ku so aroreen xadiid abu hureyra aan soo tilmaanay hadduu awoodi waayo dhammaan saddexdan arrimood qoorma xorayn karo laba bilood oo xidhiidhana ma soomi karo lixdan miskiin wuxuu ku qodiyana ma haysto kafaaradii dimadiisa ayay baaqi ku ahaanaysa ku sugnaanaysaa hadduu markaa uu dib u ka awoodo inuu mid ka ah arrimahan inuu sameeyo wuu samaynaya arrinkaa maxaa daliil u ah ninkan acraabiga ah nabig alay slam markii uu waraystay waxad ku xoraysa ma heli kartaa wuu yidhi may laba bilood xidhiidha ma soomi kartaa may wuuri yaa wuxuu lixdan miskiin ma qoodin kartaa mayu yidhi haddana nabig alayh slam wuxuu siiyey timir oo wuxuu yidhi timirtan iskaga bixi kafaarade taa waxay muujinaysaa in kafaaradii aysan ka dhicin haddii kafaaradu ka dhici lahaa hadduu yani kafaarada ka dhici lahaa nabig alay slam mama siiyeenba oo ma dhaheenba eh, waxaa weeye iskaga bixi timirta waxay tusanaysaa inay dimadiisa baaqi ku tahay haddaba haddii uu dib ka haleelo markaa u awoodo wax ka mid ah arrimahan wuu samaynaya walasaxu waxa wey ana lahu inay qofkii u bannaan tahay alcuduula inuu ka baydho can isoomi soomkii ila licaami quudinna uu baydho lishiddati اlgulmati shahwa darnaanteed awgeed wa annahu shaniga laa yajuusu inaysan u bannaanayn lilfaqiiri faqiirkii sarfu kafaarati kafaaradiisii inuu siiyo ilaa ciyaali ciyaalkiisii ama carurtiisi inuu siiyo macnaha wuxuu ku leeyahay qofkii haddii kafaaro lagu yeesho oo markaa qoor wuxuu ku horay uusan haysanin laakiin wuxuu kari karaa inuu soomo laba biloodoo xidhiidha ah. laakiin qofkan waxaa lagu ibtileeyey shahwo daran oo waxa weeye yani dumarkii kama samri karo marka ayada ah maxaa la samaynay waxaa laga cabsanaya qofkan inuu mar labaad jimaac ku dhaco hadday shahwadaa daran qofkan ay hayso oo waxa weye uusan ka samri karinba dumarka marnaba markaa waxaa u bannaan inuu soonkii iska daayo oo icaamkii uu u baydho oo lixdan miskiin uu quudiyo haddaba soonkii wuu soomi karaa laakiin waxa weeye mar kasta soonkiisii jimaac buu ku jebinaya hadday mar imtixaanka uu haysto waxa weeyaan eh, wuxuu u baydhayaa icaamkii sababtuna waxa weye qofka waxaa laga cabsanaya inuu soonkii ku dheeraado de lixdankii maalmood haddana markii uu soon ku jebiye haddana kowba soo bilaabi mar kasta uu soo bilaabi saa darteed de soonka ku dheeraanaya waxay noqonaysa weligiiba inu soonka dhammayn faqiirka caruurtiisa ma siin karaa kafaarada kafaaradii icaamka ahayd lixdankii miskiin la quudinayay caruurtiisa ma siin karaa maya ma siin karo sida zakada iyo waxay la midtahay kafaaraad kale zakada iyo kafaaraad kale ehelkaaga iyo carruurtaada iyo xaaskaada toona ma siin kartid waxa wey dadkan inaad siiso ayaa waajib ku ah tanna waa tamam ay la mid tahay hadda waay maxaa looga jawaabaya qowlkii nabig alay slam uu ku yidhi saxaabiga markii uu yidhi intuu raashin uu siiyey uu yidhi kan iskaga bixi kafaaradii uhi yaa rasuulallah cid naga faqiirsan oo naga cayrsan miyaa jirta cid nooga baahi badan miyaa jirta dacaamkan ama timirta wuxuu nabig alay slam idhab fa aطcimu ahlak qaad oo ehelkaaga sii buuri maxaa lagaga jawaabayaa culamadu waxay dhaheen nabig alay slam markii u warramay ninkan inuu faqiir yahay oo uu baahan yahay ayuu asagoo ku sadaqaysta nabig alay slam baa ku sadaqaysta oo kafaaro ma ah nabi asaga ku sadaqaysta oo ehelkaaga qoodi buuri oo nabigu wuu siiyey raashinka oo ehelkaaga sii buu yidhi ee ma aha kafaaradii kuma bixinayo sidaasa laga jawaabay jawaabo kaleo laga jawaabayna way jirtaa wuxuu yidhi walasaxu waxa wey ana lahu qofkii inuu bannaan tahay alcuduul inuu ka baydho can isoomi soomkii inuu ka leexdo oo ka iisho ila iطcaami iطcaamna uu iisho lisiddati اlgulmati shahwa darnaanteed awgeed وأنhu شhani laa يجuuز inaysan u banaanayn لفقيr فقيrkii sarفu كفاaraةa كفاaradiisa inuu ku bixiyo ilىa ciyaali ciyaalkiisii والlaه taعaلى أعلم وصلى الله وسلم